bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin <clears throat> wالsalaaة wالsalaam عlى أشhrف الأnbiyaء wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى آlih وصaxbih أجmaciin ama bacd cashirkan waa kii saddexaad ee ka mida min ryaad الsaalixiin lilimaam الnawwi raxmat اllahi tacaalى calayh waxaa inoo dembeeyey xadiidkii sacad ibn abi waqaas qisadiisii ku saabsanaa baa inoo dembeeyey xadiidka marka dhowr masalo ku jirta innagu aan tilmaaminba wakhtigu dhammaaday masalada koowaad gabadha walaa yariunii labnatun lii uu leeyahay saxaabigu radi allahu tacaala canhu waxay ku sheegeen caaisha in la yidhahdo magaceeda caaisha marka caaishana gabadh dambaysay ahayd oo xilligaa kadib dhalatay caaisha binti sacad ibn abibn abiwaqaas aلzuhri taabiciyad cimriday oo waagi dambe imaam maalig uu soo gaadhay oo wax uu ka wariyay ahayd gabadhaasna ma aha sawaabkuna waa gabadh la yidhahdo umulxakam alkubraa oo uu ku curtay sacad gabadhaasay ahayd waxaan gabadhan ma dhaxlaysana wuxuu ka wadaa imaamku xagga ahlufaradka ahlu faradka casabuu lahaa walaaluu lahaa ilma adeer buu lahaa adeerayaal baa joogay marka wuxuu u jeedaa waras ahlufaradka nasiibka muqadarka dhaxal ka wadaa taasi marka masaladaas sidaa ha ahaato insha sha allahu tacaala ta dambee raacda inaka intadar iyo inaka antadara labadaaba waa la akhriyaa inta in la hoos alifka ama hamsada iyo in la kordhabana labadaba way jiraan sida loo badanyana waa in la kordhabo inaka antadara la yidhaahdo antadara oo marka antaad dhihi ka dambeeya waa masder baa lagu awilahayaa an iyo siladeedaba waa bitawiili masdarin aad dhihi jirteen wey khabarkiina khayrun taa wey marka fii maali ibtida fii maali rafcin ibtidaa bay joogtaa khabarkiina khayrun buu noqonaya haddii laakiin in la yidhaahdo waa shardiyadii shariyada weeye khayrun markaa jawaabkiibuu noqono waxa ka go-an fadi ka go-an fahwa khayrun ama fa khayrun bay markaa noqonaysa qur way ku timaadaa in taraka khayran alwasiyatu ay falwasiyatu ayaa markaas oo kale noqonaysa masalada ii raacda waxaa weeye saddexaad alimaam alkhaaabi xadiidkan wuxuu u daliishadaa inaysan bannaanayn ruuxa muslimka hadduu meel ku geeriyoodo in beledku ku dhintay balad aan ka ahayn loo raro ma bannaanuu yidhaahdaa xadiidkan u u daliishadaa jamaaca min ahlicilmi baana ku taageersan keligiina ma aha laakiin istimbaadka xadiidka uu kala soo baxay buu asagu u horeeyey sidaa aan kolley ka warqabno muxuu ujeedaa wuxuu u jeedaa maadaama saxaabigu sacad ibnu khawla uu xaajatulwadaac ku geerido maka muhaajirna uu ahaa ninka muhaajirkana aan la ogolayn inuu sii joogo beledkii uu ka hijrooday nabiguna uu ka xanuunsaday sacad ibnu khawla inuu ku dhintay mako walaakin ilbaa'isu sacad bnu khawl waa inagii maraad xadiidka u dambeeyey wuxuu leeya imaamku hadday bannaan tahay ruux meeluu ku dhintay intii laga qaada in meel kale lagu xabaalo ay bannaan tahay sacad ibnu khawla nabigu ka qaadi lahaa maka oo uu ku xabaali lahaa madiino maadaama aan muhaajirka loo ogolayn inuu ku dhinto laguna duugo meesha uu ka hijrooday aan loo ogolayn marka halkaas isagu daliishadaa naqlumayiti min baldi ilaa beled ma bannaanuu yidhaahda hadday bannaan nabiga ray lahaa sacad ibna khawla wuxuuna u jeedaa marka beledku ruuxu ku dhintana uu muslim yahay daaru islaam ka rayna uu yahay daaru islaam haddiise aad beled gaala ku dhimato in lagu raro beled islaam lagu raa waa waajib biitifaaqi اlmuslimiin haddii la awoodo wey taa lagu khaldamin laa yjuuزu tarku eh, naqlu almayit min balad ilaa balad waxaa laga wadaa markay daartu ay daaru islaam tahay magaalo islaam baad ku dhimatay ada lagugu xabaalaya magaalada kale qaraabadaadii iyo ahalkaada ku badnaa lagu rari mahayo muslimiinta beledka dambe waa ahalkaadii ayagaa kugu tukan kugu salaadi ee ku xabaali hadhow haddii loo baahna ku soo siyaaran kuu ducayni laakiin aad ku dhimato ahalkuna ay ku qaadi karaan in lagu qaado oo daarta kufriga lagaa qaado oo daar islaamiya beled islaam lagula raadsadaayo waa waajib biitifaaqi culamaai lmuslimiin marka khilaafku ku jiro oo markaan tabar dhaqaale aan la haynin intaa inaad fahamtaanna waa waa daruuri can abi hurata radi allahu tacaala canhu cabdaraxmaan bni sakhr qaala qaala rasuulu اllahi sal ه alay wasalam ina allaha wa tacala laa ma eegaya muslimiinow ilaa ajsaamikum jidhkiinna iyo murqihiinna iyo xooggiinna walaa ilaa suwarikum muuqaalkiinna iyo qaabka rabbi idiin abuuray wa fii riwaaya wa amwaalikum iyo hantidiinna iyo xooggaada iyo murqahaada qaabdhismeedka jidhkaada suurada quruxsanee rabbi ku siiyey ama taan quruxsanaynba ilaahay midna eegi maayo wa amwaalikum iyo ma eega fii riwaaya cinda muslim walaakin yandur ilaahay wuxuu eegayaa ilaa quluubikum laabihiinna waxa ku jira qalbigiinna oo wadnaha loo jeedo iyo wa acmaalikum camalkiinna ilaahay labadaasuu ictibaariyaa waxana ku dhisaa weeye janno iyo naarba abaalmarin iyo abaalla'aanba taasaa lagu dhisay amaa muuqaalkaada iyo feedhoweynankaada quruxdaada quruxdaradaada xoolahaada hantidaada macno badan ma laha wamaa amwaalukum walaa wlaadukum bilatii tuqaribukum cindana zulfa ila man aamana wacamila صaalixا faulaa'ika lahum jazaء dicf ma camiluu wahum fi lgurufaati aaminuun aayadda horeed soo marteenu bay la mid tahay lan yanaal allaha luxuumuha walaa dimaa'uha walaakin yanaaluhu taqwa minkum taa un bay la mid tahay idan waxaa la wax lagu dhisahayaa camalka iyo qalbiga nadarka hadda la sheegay laa yanduru walaakin yanduru laba nadar baa laydin sheegay waxaadna ogtihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walbaoo makhluuqaadka ah ilaahay waa arkaa wax ka qarsoonna ma jiro sidaa ma tahay marka maxaa loo leeyahay jidhkaada iyo maalkaada iyo muuqaalkaada ilaahay midna eegi maayo waxaa loo jeedaa nadaruraxmatin wa maxaba nadaru raxmatin wa maxaba il naxariiseed ama kalgacallo ilaahay kuma eegayo muuqaal iyo jidh iyo maal midnaba il naxariisiyad iyo kalgacla rabbi wuxuu ku eegaa camalkaada hadduu san yahay iyo qalbigaada hadduu iimaan ku jiro macnahaasaa loo jeedaa lianna maxaasaa loo yidhi ilaahay makhluuqaadka waa ka duwan yahay aadamuhu ishoodu waxay raacdaa suurada ruuxa qaabdhismeedkiisa jidhka muuqaalkiisa quruxdarro iyo quruxbadniba aadamuhu waxaas wax ku qiimeeyeen maalkiisa iyo xoolaha fara badan aadama makhluuqaad maxaad ku taqaanaa korkaa kore in lagu kadsoomo ilahay hawsha waxuu kuma miisaamo wey wuxuu ku iimaanka qalbigaada ku jira iyo camalka kaasoo fulayaad samaynayso waxaa la hormariyey ilaa quluubikum qalbigaa la hormariyey maxaa loo hormariyey qalbigu qalbigu waa meesha wax ka yimaadaan waa motoorka camalku uu ka yimaado weedha intaadan ku hadlin halkanaad kaga fikiraysa hebel eragaa ma tidhaahda ma ka waxaa ma samaysaa ma daysaa meesha aad go ka gaadha waa halka falki kaasoo fulay ama qowl ahaa ama dhaqan ahaa ama wuxuu ku qiimaysa oo ka imanayaa meeshuu ka soo fulay saasaa loo hormariy ilaa quluubikum wa acmaalikum qalbiga xun maxaa ka yimaada camal xun baa ka imanaya qalbiga wanaagsanna maxaa ka imanaya camal xun baa ka imanaya idan hawshaasi waa in aad la yskaga ilaaliyo oon lagu kadsoomin muuqaal qalbiga wanaagsan amal wanaagsan baa ka soo bixi qalbiga xunna amal xun baa ka soo baxay marka waa inaan lagu kadsoomin muuqaal quruxsan oo qalbigiisu aafaysan yahay soomaalida waxay yaqaan waxay dhaheen milil dushii lama dhayo boogta waa in la dilaaciyo korkaa kor haddaadun weligaa sabayso hadde munaafiqii waxaa iskaga kaa khaldamaya iyo muminkii baa iskaga kaa khaldamaya maxalu shaahidku waa maxay ikhlaaskii buu weli daba taangaya sheekhu qalbigaada haddaad wanaajiso oo niyo wanaagsan iyo iimaan iyo yaqiin iyo tawakul iyo alla ku-xidhnaasho iyo alla kacabsi uu ku jiro waxa kaa soo fulayana wanaag khayr buu noqonaya waxaa meesha ka aakiba in qalbigu kuu hagaago habeenkii hore waa ka soo alle acmaashu afar qaybood yaa ii sheegi kara isagoo boobsinaya wakhtigaa igu yar oon aani dhahaynin haye niyo wanaagsan iyo camal wanaagsan niyo xun iyo camal xunna israaca baasha ha isqabsatee qasad wanaagsan iyo camal xun maxaa ku xiga oo kii afraada camal wanaagsan iyo qasad xundhade isdabamari miinse ahayn afartaas khayr maamuuraadkai manhiyaadka xagga niyada iyo qasadka marka la fiiriyo maamuuraadka manhiyaadka iyo mubaaxaadka marka xagga awaabkii abaalmarinta iyo qasadka la fiiriyo maxay u qaybsamahayeen ee shucayb saddexaye wixii laysfaray iyo kii la yska reebay iyo mid bannaanoo in laga tagay in la yimaadaba ay bannaan tahay ka la ysamray muxuu u baahan yahay niyuu u baahan yahay asagu midka layska reebayna haddaad alla darti oga tagto ajir baa lagaa siinaya shayga bannaanaha biyihii la cabay hurdadiina iyo cuntadii la cakisahayay niyadaa lagaaga ajirsiinaya baaraka allah fiikum وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عبد الله بن قيس الأشعري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إله وحال la weydiiyey saa'ilku nabiga su-aashaa weydiiyey axaadiidta kale caday rawaadka kale waa saxaabi la odhan jiray laaxiq ibnu dumayrat albahili ayaa la odhan jiray saxaabiga su-aasha iska leh ee nabiga su-aasha qiimaha badan weydiiyey can irajuli nin baa suubanaha la weydiiyey yuqaatilu dagaalamaya shajaacatan geesinimo dhiiranaanu iskaga dhashay buu u dagaalamayaaba wayuqaatilu nin dagaalami baa la weydiiye xukunkiisu xamiyatan ficilo iyo gobannimo u dagaalamaya say reebel maanta kugu maageenayo si hebel adigu kuu laaci karaa ayuuba ka dhimanaya xamiyatan ficilo iyo yaan agtada la soo marin wayuqaatilu mid saddexaad nabi alla wuxuu u dagaalamaa riyaan ha lagu maqlo ha lagu arko inaad balaqaba tahay ayu dalika fii sabiili illah saddexdaa nin nabi allow ilaahay ku dagaalamay waa rajul yuqaatilu shajaacatan riwaayo kala caddayse hal la yidhaahdo waa geesiba u dagaalamaya shajaacatan bimacnaa liyuraa shajaacatahu in la arko geesinimadiisa inuu geesi yahay halyey ah oon kun jid oga leexanin kun iyo kow isku mid u yihiin bannaankaa lagaa maruu leeyahay midkii labaad yuqaatilu xamiyatan ee anafatan anafadu waa maxay yani waa gobonnimo ficillo maanu hebel ahwaysan karaa ree hebel yaysan maqayn hebel baa intii la rubaxa iska aamusay magacaasu ilaashanaya magacaa xanafadu hunaa xamiyadu waa magac ilaashi magac iyo meeqaan iyo gobonnimo iyo waxaasu difaacaya oo u dagaalamaya way kala duwan yihiin shajaacadu iyo xamiyadu way kala duwan yihiin wayuqaatilu mid saddexaadna riyaan ha lagu arko riyaan wixii weer anaa sumca la yidhaahdaa wixii falana riyaa baa la yidhaahdaa wixii ish lagu qabto riyaa baa la yidhahda wixii dheg laga maqlana sumca la yidhaahdaa ayu daalika saddexdaa nin midkoodebaa fii sabiililaahi ilaahay dartii ah nabigu qaacidu marka siiyey hebelbaa hebelbaa hebel uma baahna faahfaahin fara nabigu jawaamic alm kelim baa weadh urursan oo macno ballaadhan weadh urursan oo gudo ballaadhan faqaala rasuul اllaahi sal اllahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu yidhi man qaatala ninkii u dagaalama litakuuna inay noqoto kalimat اllaahi ay اlislaam kalimat اllah kalimat اllah waxaa looga cabiray islaamku wuxuu ku muuqday oo ku daahiray bilkelima islaam muxuu ka bilowdaa islaam wuxuu ka bilowdaa ilaahay oo malag u waxyooda malagina waxyi uu qaado oo u geeyo adoon nabi oo ilaahay diray waadh iyo hadal buu ka bilowdaa diinta islaam ka bilaabataaba saa darteed baa dhammaanteed maadaama khitaabullah kalaamullah ku tacalluqayso waxaa la yidhi kalimatullah waa islaamkii baa laga wadaa man qaatala ninkuu u dagaalama litakuuna inay noqoto kalimatullah ilaahay weedhiisii diinkiisii xukumkiisii hiyalculyaa midda sarraysa inay noqoto fa huwa ninkaasaa fii sabiillahi jidka ilahay ku dagaalamayo laga ajirsiinaya muttafaqun calayh xadiikaasi waa laysku waafaqay weeye idan marba haddaad u dagaalamayso ilaahay diinkiisa inuu kor noqdo ama geesu noqo ama fulay noqo ama ama nin ficila ku fiican noqo waxaa weeyaan intaasaa kugu filan qasadka koobaadba waxaa la rabaa idan jihaadka ugu qiimo badan acmaasha bacda tawxiid markuu fardu cayn yahay hadduu fardu kifaayana salaaddaa ka horaysa hadduu adoo mujaahida salaadan aad tukatana hadda ninku ma jiro marka laba shay lasbarbar dhigayo gooni baa loo firinaya idan camalku u khayr badnaa bacda tawxiid oo jihaad ahaa haddii ilaahay dartaad oola timaadana ajir baad ka heli haddii dano kale aad ka wadato hal la yidhahda hebel waa geesi hebel waa nin ficilo badanoo ninkii gala aan la taabanin hebel ninkii laaca ninkii shan saara toban buu saarahayaa ninkii ilkala soo baxa labadubu kala soo boodayaa warka ha lagu yidhaahdo haddaad u dagaalantayn iyo ha lagu maqlo waxa weeye waad ku khasaaraysa bal ruuxa ugu horreeya akhar lacada baad noqonaysaa saddexda u horraysaye naarta nabigu yidhi waa lagu horbilaabayaa waa deeqsi iyo qaari iyo mujaahid oy niyada ku xumaatay oy niyada ku xumaatay waddana kala firi ha la iska ogaado hadii marka hore qasadkaadu u yahay ilaahay dartii inaad u dagaalanto oo kitaabka ilaahay kor yeesho oo diinka aad hirgeliso dana kalena hoosta ay kaaga raacaan oo tabaca dhib ma laha waxaad u dagaalamaysaa ilaahay diinkiisa inuu taliyo kitaabka rabbiga adduunka xukumo muslimiintu addoommo ilaahay ay noqdaan baad u dagaalamaysaa waxaa kaloo kuu raacsan haniimana aad soo heshid meeshaan sabyi iyo gabdhaa laga helaayo addoommo xoogowna aad ka soo heshid taas waa laguu diidi maayo laguu diidi maayo qur-aankaa sheegay nebi maxamed iyo saxaabadiisbaa yowm badrin waxay u baxeen kufaaru quraysh adhee awrteedii iyo gaadiidkeeda aad ka soo haniimaysataan wa tawaduuna anna ghayra daati shawkati takuunu lakum isma diidayso maxay u baxaayeen marka hore laakiin nebi maxamed iyo saxaabadiisu inay gaalannaafiyaan ilaahay diinkiisana u gargaaraan xagganna xoolana meesha ka soo helaan isma diidayaan xajka ilahi waa ka yidhi laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadla min rabbikum ee waxaa la rabaa marka hore qasadka wanaaji waa la guursadaa dan muhiimana loo guursadaa laakiin xisaabo inay ku raacaan baa laga yaabaa ma tamise maaha dhaxanka carar iyo dhaxalka carar baa loo guursadaa bay dhan soomaaliya dhaxanka carar iyo iyo dhaxalka carar xisaabo kalena soo ma jiraan oon haddaanan sheegayn waxaa la rabaa marka hore niyada horta hagaaji niyada wanaaji oo ha noqoto camalkan waa camal culus naf baa ku bixi waa lagu naafan rag baad is ilaahay dartii ajraad ka heshid danaha kale marka rabbi uu jihaad dhex dhigay wanaagga ana waa tilka waa min fadlillaahi ow bushra almu'min waxba lagu diidi maayo intaa un ah la iska saxo intaa unbaa la rabaa keliya وعن أبي بكرة النفع بن حارث الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان labada muslim hadday iskala hor yimaadaan bisayfayhima ida altaqa almuslimaan labada muslim hadday iskala hor yimaadaan hadday iskula kulmaan bisayfayhimaa labadeeda hub baa laga wadaa seeftu waa iska miaalo laba waran laba fallaadh laba aake laba seefood yani hubkii wax lagu dilahayun baa laga wada falqaatilu kii wax dilay gacanta geystay iyo wlmaqtuulu kii la dilay labaduba fi naari naar bay gelayaa bimacnaa naarbay mutaan wey naar bay mutaan qultu waxaan idhi haddaan abubakar ahay yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow hada alqaatilu ka wax dilay warkiisu waa cadyaha wey hada alqaatilu xukmun waadixun amruhu waadixun xukmuhu macluumun baa manaa meesha kugu jirta ninka wax dilay hadda waa dembiile waa mujrim waa gacanku dhiigle la garay inuu naar muto oo naf buu xakawda ka gooyey xaqdarra ku dilay famaa baalulmaqtuuli ay famaa xaalulmaqtuul kii la dilay xukumkiisu muxuu yahay asagu naar ku gaay nabi allow waa su-aal muhiima ah. muxuu ku mutay nabigu muxuu yidhi calayh isalaatu innahu kaana xariisan calaa qatli saaxibihi innahu ninka la dilay kaana xariisan mid ku dadaal badan baa ku dadaala calaa qatli saaxibihi asagoo inuu saaxiibkii dilo gacantun baa lagala horeeyey rag hadduu mid bay liibintu raacday nina waa guuldaraystaa ma tahay mise maaha baa lagala horreeye mooyeene asaguba hadduu ninkan heed ka helo ma badbaadiye ma bariyeen marka lagaala horumaray haddii adaa wadkaad u galay idan inahu kaana xariisan xariisan calaa qatli saaxibihi idan xadiidkaani jumhuuru ahlilcilmi waxay ku xambaareen oo ay u arkaan inuu yahay waa caamun makhsuusun labadan muslimee laga hadlahayo waa labada muslimee adduunye isku dilay ayagoon ta'wiil iyo qiil sharci aan haysanin soomaalida ku dagaalanta bilaashka oo kale kuwa waxaan jiray isku laayoo kale adduunyo aan qiil lahayn deganka reebel baa iska leh buu ku beer kuma laha guri ogama dhisno waabaa geeloodu daaqi jiray habeen haddaad xayn kusoo diisana madaxu ku qaadahaya war maxaad igu disha geedkan dhankayrka ah ama garaska ah ama geedkan soomaalid sumadana baa ku taalleh middaa waytuu xadiiku ku saabsan yahay cinda jumhuur alcilmi waa laba muslimoo isdishay adduunyada isku dishay ayadoo midkoodna uusan haysanin qiil sharci ah wuxuun la odhan karo cudurdaar sharcia ah wey ma haysto kaasaa loo jeeda cinda jumhuur alcilmi ama abubakr nufayl bn xaarid asaga oo saxaabiga xadiidka wariyey ah wuxuu ku xambaari jiray dil walbo muslimiin dhex mara qisada xadiidkuna wuxuu ku sheegay wadaad loodhan jiray axnaf bnu qays oo nin taabicoo qiimo badan ahaa ayaa qoysku ka dhashoo dhan buu soo kaxiyey wuxuu rabay inuu dagaalkii sayidina cali iyo sayidina mucaawiya dhex inuu sayidina cali u heliyu doonayo cali baa fariin u soo qoroo dhambaa loo yidhi ugaas baa tahay reer ballana waad ka dhalato ree akhnaca reer ku dhan iisoo kaxee buu ugaas baa tahay oo kaalay garab istaag xaq baan kugu hawshu wax ka garta asagoo reerkao dhan ba wadaa yuu abubakra la kulmay abubakra dhab siiyey xadiiskuna ku dul akhriyey jooji buui waxaa dhex yaalla sayidina iyo mucaawiye waa muslimiin isku aafoobaya ha ka qayb qaadanin axmed qays waa rogmaday reerkiina waa celiyey waaska uu ahaa dibbuu masalada u fiiriyey waagii dambe warkii abubakr wuu ka tegey wuxuu taageeray sayidina cali dagaalihiisoo dhanbu waa ka qayb qaatay asigii qoyskiis nin kama hadhay waagii damb wuxuu u arkay ra'yiga iyo fahamka abubakar in laga saxan yahay haddii laba muslim isqabtaan oo midkood gar leeyahay midna gar daran yahay waxaa waajib muslimiinta ku ah inay garab siiyaan midka laga gardaran yahay garab siiyaan midka gardarna ay qabtaan saa haddaan la yeelin adduun dhisnaan mahay diinna jiri mayso xadiidkana aayad kalaa fasirtay wain طaa'ifataani min suurat اlxujuraat ka akhriya unsur akhaaka daaliman aw madluuman hadduu daalim yahay gacantaad qaban haddii laga gardaran yahay waad u heelin kii daalimkaa gacantoo la qabtayba waxay u tahay hiilo iyo garab istaagin hadday muslimiin fooda isgeliyaanba ha la daawado oo looska ha lagu cuno ha daawado hawshu maa hawshu waxaa weeye kii gardaran ha qabto wa xaqu nugu leeyahy inaan qabanna xaq ah waxay soomaali tol muxuu tol u hmm. nin go'moon hee garashadii iyo nin gardaran qabashadii bay dheheen nin gomo yacni baahan oo dhiban oo miskiina hawl ku taagan tahay in la garto wax la tarato loo yahay kii gardaranna in yaclayaa la qabto haddaynan marka isqabanaynin maxaan muslimiin u nahay muslimiin ma soconaysa hawsha idan xadiidkan wuxuu khuseeyaa labada muslim ee mid gardaran iyo iyo kala gardaran aan la kala garanayn waad iskaga istaage ka qayb qaadan mayso ilaa uu xaqu kuu caddaado leanno aakhare haddii lagu weyddiiyo oo lagu yidha hebel maxaa ku taageertay kanna aad ku dishay kanna ugu hilisay waxaad dhihii isku qoys baan ahay kana galtibu ah kana sujuuba maad maxaad samay ii sheega bal ii sheega idinku waxaad rabaa inay noqoto hawshu kanna ilaahay kan waan fiiriyo gar buu lahaa kanna waa gar daraa waa lagu cudurdaari ama ajir baa lagaa siin ilaakhre waa laisweydiinhayaa macnahaasaa meesha ku jira muslimiinta ahlulcadliga iyo uh, buqaadu buqaadaa la qaban ahlulcadliga loo helin aalimkii maluumka maluumka loo helin aalimkaa la qaban xadiidku wuxuu khuseeyaa cinda jumhuur ahlicilm cinda alاshtibaahi wاlishkaal hawshu markay kaa murugto oo meelle ay kuu caddaan weydo waxaad leedahay asalaamatu laa yucaadiluha shay badqabiddu inaad dembi ka nabadgasho wax u dhigma ma jiro laakiin markay kuu caddahay wadiiquhu waa inaad tubta ku dhacdo macnahaasu xadiidku ka hadlaya wax badan kusii mashquuli maayo waxay khusay keliya maqtuulkii la daaso muxuu ku naargalay nabigaa inoo sheegay innahu kaana xariisan calaa qatli saaxibihi dadaalna waa ku bixiyey inuu saaxiibkii asaguba dilo inuu dilona niyay ka ahayd camalkiina wuxuunbuu kala yimid oo waa isku dayay laba ninoo seef iskala hor yimid nin walba waa shaqeeye sooma camal buu la nin walba wuxuu isku dayey inuu ninkan dilo niyo iyo waxaa israacay iyo camal adoon baa mala gaadi galo haddee ay xabadda kugu marka lama odhanayo ruuxun waxaa lagu cadaabayaa niyadiisa base wuxuu la yimid niyo iyo xirsi iyo bacdu اlcamali iltaqaa baa ku tusa xabadda ana lisa adna waad listay aday boga kaaga dhegtay soo mayna wada shaqayn idan waan wada shaqaynay idan ma aha macnuhu ninkan waxaa lagu ku naargelhayaa niyada basa maaha niye iyo wuxuu isku darsaday camal iyo hawl buu isku daray ayb وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رsuل الله صلى اه عليه وسلم صلاة الرaجuل ninka salaadiisu fii jamaacatin wada jir uu ku tukado idayl uu jamaaca la tukado wa aqalu jamaacatina waa inaan cinda bacd ahli اlcilm wa cinda اljumhuur cinda bacd اlmaalikiya wاlxanafiyina waxay dhaheen maya waa aa dhib ma laha salaatu rajul ninkuu ruuxuu ku tukada fii jamaacatin jamaaca gudaheed tasiidu waxay dheertahay calaa salaatihi salaadiisi uu ku tukaday fii suuqihi suuqii iyo dukaankiisi wa beyti iyo gurigiisi uu ku tukaday bidcan dhowr iyo wa ishriina darajatan labaatan iyo dhowr darajay isdheeryihiin wey salaaddii aad keligaa tukatay eed guriga ku tukatay iyo taad jamaaciya masaajid la soo aaday labaatan iyo dhowr darajo isdheer yihiin labaatan toddobaana ugu badan inta ay saxeenka ku timid wadaalika say labaatan darajo ku imanaysaa wadaalika arrinkaas waxaa weeye anna axadahum midkood muslimiinta idaa tawada'a hadduu weyse qaato oo fa axsana alwuduu'a weysada uu wanaajiyo sida sharcigu sheegay u weyse qaato uma ata almasjida masaajidka uu yimaado laa yuriidu asagoon doonayn ila اsalaa waxaan salaad ka ahayn ma doonayo dan kale ma laha ikhlaaskiiba meesha imaamku rabaa inuu kugu tuso laa yanhazuhu ma soo kicinin salaat waxaan salaad ka ahayn wuxuu u kacay usoo dharka xidhay usoo weysaystay waxaa weeye masjidka aad tagtid jamacana aad ku soo tukatid ka warrama haddaan masjidka u aaday jamacana aad soo tukatid wadaad meelaha xooguhu shilima bibixiyana leerow iska miskiinan ahaye intuu ku arko ama wax kuu taagaa maxaad ka leedihiin salaadaas ajirkii ma helahayaa khayr waad fiicantihin ajirkaas diyaar baad u tihin uma ata masjid laa yuriidu il sala laa yanhazhu uusan soo hinginayni oon soo kici la sala lam yakhtu ruuxa asagaa ma tallaabsado khuwatan hal tilaabo ilaa rufica lahu biha daraja halkii tillaabad usoo qaada masaajidka daraja waa lagu dalacsiinaya waa maxay meeshii camalkaadu joogay darajo buugaado kor baa loo qaadaya ilaa rufica waxaa loo koryeeli lahu lirajuli biha ay bisabi khuwati tilaabadii darajatun waxuطa waxaa laga dejin canhu can الrajuli biha bisabab اlkhuطwa tilaabadii sababkeedii waxaa laga dhimahayaa khai'atun gaf kuu qoraa baa lagaa goynaya maynayse balaas baa kuu bilaaban way tilaabadii dembigina waa la goyn xasanaadkina waa la kordhinaya de wax ka fiican miyaa jira xataa yadkhula اlmasjida ilaa uu masaajidka ka soo galo saasay hawshu ku socon saa darteed ba waxaa la yidhi ninka masaajidka soo aada tartiib ha socdo ha ordin lannu meesha laba boqoloo tallaaba kuu noqon lahayd haddaad laxaadsatood orada waxay ku urursan boqol tallaabo adaa marka isku ciyaarahaad laba boqoloo dembi iyo laba boqoloo darajaa lagu dallacsiin lahaa waxaad ku soo ururisay boqol baad ka dhigtay haddii boqol laba la helo way mararka qaarkood faidaa dakhala almasjida masaajidka hadduu galo kaana fi salaati salaad buu ku jiray xagga ajirka masaajidkii baad soo gashay salaadoon weli la aqiimin baad timid waad sugtood korotay nin salaad ku jiraa la mid tahay xagga xukumka iyo ajirka maa kaanat isalaatu intay salaadu tahay hiya taxbisu mid ruuxa xanibaysa danta aad masaajidka u fadhido hadday tahay jamaacada aad sugto aad tukatid waxaad la too tahay nin salaadi ku jiro ajir salaad baa kuu socda waalmalaa'ikatu addoommihii ilaahay barakeeye malaa'igtaana yusalluuna way ammaanayaan way u ducaynayaan calaa axadikum midkiin maadaama fii majlisihi intuu gurigiisi fadhiyo intuu afan booskiisi fadhiyo alladii booskaasoo sallaa fii uu ku tukaday halkii aad ku tukatay intaad fadhidana ducaa kaaga socoto malaa'igta ilaahay istiqfaar iyo naxariis iyo raxma alla kuu weydiinaya iyo dembidhaaf nabigaa fasiray yaquuluuna waxay odhanhayaan malaa'igtaas allahuma arxamhu alla u naxariiso allahuma kfir lah alla u dembidhaaf allahuma tub calayhi allaw ka tobad aqbal istakfirullahi markuu yidhaahdo ilaah ka aqbal weey rabi kfir lii khai'ati hadduu allow ka aqbal maa lam yu'di hadduusan ku dhibin dadka fiihi ay fi lmajlisi intaad meesha fadhido haddaadan dadka dhibin ducadaasaa kuu soconaysa maa lam yu'di fiihi malaa'igta haddaad dhibto oo dee sanjeedaan fiicnayn iyo neef iyo wax noocaas oo kaa yimaadaan ama dadka kula fadhiya muslimiinta aad ninaad lugta ku dhufatay iyo ninaad nimaad ku fadhiisataba intaad isrogto aad ka dhigto meeshaa khasaaraa ka imanaya maa lam yudi fii maa lam yuxdi fiih haddayn weysadu ka jabin xadidku waa weyse jab wey maa lam yudi fiih qole waxay dhaheen hadduusan bidca la imanin salaad fiican baad ka baxday waad wardinaysa malaigta baa kuu ducaynaysa shirki baabad la timi awliyaa le adeeg baad bilowday maxaa meesha yaalla lagu kala tag lagu kala teg xadidka ama kii weyse jabiska ha noqdo ama kii iimaan jabiska ha noqdo ila xadii weysada jabiye iyo mid iimaanka buriyaa jira muttafaqun calayh wa hada lafdu muslimin bukhaariy muslim baa isku raacay lafdiga aan sheegana muslim baa iskala gun iyo xadiidka macniis waa cadi wuxuu ka rabaa imaamku ila asala camalka khayrka ee cibaadada niyada alla u saafigaree wixii kale kuu raca markaa gooni weeye wa qowluhu sal اllahu calayh wasalam yanhazuhu huwa bifatxi lyaai yada in la kordhabo weyan la yidhaahdo wbizay zan la ariyo aan ra'yi wax lamida la arinin ay yukhrijuhu wayunhiduhu wuu kuu fasirayo waa sidii soo sheegay muqadimada ereyga hariibka ah waxaan ku sharxi doonaa cibaaraad nafiisaad yaan saari doonaa buu kuhi imaamka tiibu hadda kuu fasiray yukhrijuhu usan saaraynin wayunhiduhu usan hinginaynin can abi cabaas cabdillahi bni cabaas ibni cabdilmuطalib can rasuuli lah sal l slam fima yarwi can rabbihi tabaaraka wa tacaala qaal yani nabi maxamed baa ka waranaya ilaahay subxaana wa tacaala xadii waa xadiiu qudsi waad garanaysaanarbaciinkaad ku soo barteen can rasuulilahi fi ma yarwi rasuulku wuxuu ka warinhaya can rabbihi rabbigii subxaana tabaaraka khayr badnay wa tacaala sarreeya qaala suban wuxuu yidhi ina allaha kataba alxasanaati ina allaha ilaahay subxaana wa tacaala kataba waa qoray alxasanaati xasanaadkii camalka wanaagsan buu diiwaan ku wsayi'aati xumaantani rabbi waa qoraa oo buug bay ku qoranta iyaduna uma bayana dalika kayfiyat alkitaaba alla caddeeyey rasuulkaa caddaynaya ilahay baan hadda u sheegay qaabkee loo qoraa xasanaadka qaabkeese loo qoraa xumaanta iyo sayi'ada uma bayana waa caddeeyey ilaahay iyo suubanuhuba dalika ay kayfiyata kitaabati alxasanaati wاsayi'aat faman hama ruuxii hamiye inuu sameeyo falam yacmalha aan samaynin katabaha allahu rabbaa u qora tabaaraka wa tacaala cindahu agtiisa xasanatan kaamila xasana dhammaystiran baa laguu qoraya maanta aad wax sadaqaysatid baad hamiday hamigaasa ilahay xasana laguu qorayaaba doonidda aad doontay salaadaad jamaca ku soo tukatid waa lagaa mashquuliyey qolyaa dhexda kaaga baxay waabaad haftayba wakhtigii saad u hadlaysa eed halowd u lahayd baabaad aragtay salaadoo laga baxayba waa laguu qoraya hamigaas faman hama ruuxii hamiya bixasanatin wanaag falam yacmalha aan la imanin cudurdaarba kaga tegay ama hawl kala qabsatay katabaha allaahu rabbi qoraya tabaaraka wa tacaala indahu xasanatan kaamila xasano dhammaystiran kii sameeyey iyo kii niyeystay isku markaa ajar bay noqoyan xagga xasana ahaanta waxyaaba kale la isdheeraan wain hama hadduu doono biha ay bilxasanati buu hamiyey facamilaha waa la yimid katabaha allahu cashara xasanaati ilahi wuxuu qorayaa toban xasano ilaa sabci miati dicfin ilaa toddoba boqoloo laban laab buu u laabaya ilaa adcaafin kaiirati intuu rabbi toddoba kun iyo toddoba toban buu waa la sheegay toban baa rabbi kuu qori ilaa toddoba boqol toddoba kun toddobaatan kun buu rabbi kuu lalaabaya waa xasanadii kala tage waad hamiday maadan samayn ajri dhammaystiran waad hamiday waad samaysay faman jaa biاlxasanati man jaa biاlxasanati falahu cashru amhaaliha baad leedahay wixii ka badanna dee ilaahay baa waa fadli rabbigay wain hama hadduu hamiyo bisayi'ati xumaa inuu sameeyo falam yacmalha uusan samaynin katabaha allahu tacaala cindahu xasanatan kaamila xumaan ma samaysaa baad tidhi xumaan ma samaysa ilaahay dartii baad ooga tagta ajir baa laguu qoraya wax ma xadaa been maanta ma sheegtaa hebel iyo hebel warkooduba way isku fiican yihiinoo saanbay isku maran yihiine isku dirtaa maanta dhexdooda ma ka goojisaa hawlaad ku fikirta waad iska daysa ilahay dartii baad ooga ajir baa laguu qoraya wain hama hadduu doono bihaa sayi'adii facaamilha uu la yimaado katabaha allaahu cindahu sayi'atan waaxida hal dembi baa laguu qoraya waad hamiday kadibna waad samaysay hal dembi lagu qoraya weliba hadda axaadii kalaa sheegtay muddaan la sugaya malagga qoray waal u yarkaada waa intaasoo toobad keene waa intaasoo ka noqda u yarkaada xariiqi marka lagaa caalwayo aad sii dhaqaaqdo ood kabaha sii gashato ayaa lagu jiidaya muttafaqun caley xadiidkan waa xadiis laisku waafaqay hami baa meesha lagu sheegay hadda kahorna waa idiin sheegay khawaairta waxyaabaha qalbiga ku soo dhaci iraadaadka shan qaybood wey kitaabku waa weyn habeeninu waa yaryihiin marka inaan axaadiisa dul isku daya wixii markaa faa'ida koobaneed anfacaysa kaard ahaanna idin waxyaabaha qalbiga ku soo dhaca ee addoonka loo xisaabi iyo kaan loo xisaabaynin waa shan qaybood haajis iyo khaair iyo xadiisu nafsi iyo hami iyo casmi baa la yidhaahdaa shantaa oo fiirsada hadda haajis oo siin iyo khaair iyo xadiiu nafs iyo hamiga meesha lagu sheegay iyo cami oo xadiika abubakr aad ku soo marteen haajisu waa maxay waa in maskaxdaada wax ku soo dhaco markiina uu ku dhaafo ma dhaqaaqdaa baad tidhi kadibna waa iska daysay wixiina uu ku dhaafayba hawl kalaad gashay ma yulqaa fi الnafsi waxaa nafta lagu soo turay qalbigaada daf soo yidhahda waxbaa qulubku soo yidhi waxbaa kugu soo dhacay wani waxba igu socdana waan hafayn baad leedahay maxaa la yidhahdaa adoo ruux u sheekaynaya waxaa kugu soo dhacaya fikrad wanaagsan ama shay wanaagsan aad sheegtay aad tiriba haddana tagta yaa la teg warbooma haysta kaa maxaa la yidhahdaa haajis baa kaa la yidhahdaa laguma haysto khayrna lagaaga qori maayo dembina lagaaga qori maayo midkaa haajis baa la yidhahdaa maxaa ku xiga khaair wixii kugu soo dhacay oo nafta ku noqnoqdo wey wixii durba intuu kugu soo dhacay kaama bixin sidii markii horeo kale waxbaa kugu soo dhacay waa naftuu dhex socdaa kugu soo noonaya intaad ninka la hadlaysayba uu soo noqonaya u sheeg u sheeg u sheeg u sheeg balle waa noqonaya kaana maxaa la yidhahdaa maa yulqaa fi الnafsi maca aljarayaan baa naftiibuu ku soo dhacay wuuna ku noqnoqonayaa oo intuu daf yidhi ma sii boodin waa kugu soo dhacay xoogow buu kugu yarnaagaaday wuu dhex wareegayaa waxbaa igu laabanaya ad leedahay igu wareegaya so ma taqaanaa waxa kugu wareegaya maxaa la yidhahdaa baa la yidhaahdaa waan filaya haajis iyo khaair maxaa soo hadhay xadiiu nafsi wixii kugu wareegayey iyo waxaad ku fikiraysaa ma samaysaa ma soo iska daysaa التردد في الفعل baa l xadiiu nafs xadiiu nafsi waa التaradud في الficli ma samaysaa ma iska daysaa waxa kugu wareegaya ma ku dhaqaaqdaa mise waad iska dhaaftaa kaana maxaa la yidhahdaa xadiiu nafsi hebel dil daa wax sii maya ha siinin la hadal ha la hadlin ay kugu soo noqonaysa ma samaysaa iyo ha samayna haddaad ku baltanto welilan dhan aadan u ridin maxaa la yidhahdaa nafs sameeya ha samayna ku baltantay dhanna omaadan ridin dhanna kulama fiicnaanin xadiiu nafs haajis khaair iyo xadiiu nafsi xeray ma fahanteen waa idin weydiin doonaa idingu indho marka waa waa ishaynaa maxaa ii soo hadhay hami hami soo marteen waa inaad ku baltanto shayga ma samaysaa ma iska daysa ayna kuu xoog badnaato samee ma daysaa ma samaysaa kugu noqnoqday waxaana ku xoog badatay samee hebel xoogu maanta ma siisaa alleelahay sii baa kuu xoog badatay iyadaa khayr badane waxba ku tarmaysa adu asaga bal aakharo kaa hami baa la yidhaahdaa hamigu waa lagaa ajirsiin hadduu waxaad hamido u ahaa khayr hadduu xumaan ahaana laguu qori mahayo dembi ilahay fadligiisa bal u fiirsadaad shaygii aad hamiday hadduu wanaag ahaa ajir baa laguu qoray adig aad soo marteen wain hama bixasanatin falam yacmalha katabaha allahu cindahu xasanatan kaamila ma samaysa ma daysa ku xog badatay samee weli maadan samayn ajir baa laguu qoraya hadduu xasana xumaan bay ahayd ma samaysaa ma daysaa alle ilaahay samee ilahay waa qafuur raxiim baa tira maanta xogow beenta weligaa ma heshay bal ka sii maxaa lagu qorayaa waxba dembi laguu qori maayo ilaa aad ka samaynayso wa hada min fadlilahi wa raxmatihi ninuu malagii galay baa ilaahay agtiisa ka naargala meel walba wax walboo khayra laguu dhigay saad u shaqaysan lahayd saad wuxuu leed baa rabba inoo maxaa ii soo hadhay kii u dambeeyo ami ami waa maay ami samee iyo ha samaynin iyo sidana xoog badan meh waa go'aan adag oon ka laabasho lahayn waa quwat اlcasmi wاlqasdi hamigu wax dheer yahay hamigu mxuu ahaa same iyo ha samayn ay kula wanaagsanaatay kula wanaagsanaatay inaad samayso kula xoog badnaatay hadda waa maxay waa go'aan kama dambaysad qaadata shayga asaga inaad samayso ami baa kaa leeya camigu kuwa kale waa ka daraya cami haddaad la timaado ood macsiye oo la timaado ama aad xasano labada waa la qoraya acmaal اlquluub weeye waman cazama an yakfura hadan kafara fi lxaal bay fuqada somaxisa u dheh waman hama maysan fuqada u firso waman hama an yakfura hadan kafara fi lxaal maysan dheh waxaad go'aansatay ilaahay ma qadaree inaad xumaan samayso ma aha baltan ma aha xumaanta aad go'aansatay waa dhaqaaqday ooad ku soo bixi weyday xumaanta ku dhigeen ka warramo ninka caawa nigaysta inuu sinaysto ilaahay naga dhowree kadibna islaamba waaye maxaad ka leedihiin ya wuuba dhaqaaqay wuuba ku soo bixi waayey balaayo qabtadii maxaad ka leedihiin waa loolanna waa casmi go'aan adag weeye hami ma aha dhaqaaqba kama wagashaday maxaa dhiman waa wadaadka haddaad soo marteen ida altaqa almuslimaani bisayfayhima waa nin dhaqaaqay oo ku talagay ninkan inuu dilo waanu laga libin helay casmigu marka had iyo goor markuu dhaco casmigu waxaa raaca wuxuun ficilaa raacaya saas darteed bay culammadu dhaheen aliraadatu aljaazima maca alqudraة الtaama tuujib اlficla wada soconnaa haddaad go'aan dhaba qaadato awooddina aad leedahay go'aanka aad ku fulinaysay waxaa ka dhasha wuxuun fala ka dhalanaya aliraada aljaazima maca alqudraة الtaama tuujib اlficla ma dhici kartaa nebi maxamed calayhi الsalaaة wasalaam inaad si dhaba u rumaysan tahay xaggana aad awoodo inaad raacdood u heeliso oo taageerto farna aadan dhaqaajinma suuragalba suuragal maaha suuragal maaha mar haddaad go'aan adag qaadato wuxuun awoodna aad falka aad ku hirgeliso wuxuun fal la yidhaahda la imanaysa ha badnaad ha yaraade waa tii uu soo sameeyey ninkii la dilay ee maqtuulka ahaa ee seef go'aan buu qaatay ninkaa inuu dilo seef buu la soo qamaamay waa lagala horreeyey maxaa agtiisa yaallay iraadatun jaazima waqudratun taamma faataa bilficli idan waan isla faannay haajis khaair xadiiu nafs hami iyo casmi cashirka soo xogay tahay can abi cabdiraxmaan cabdullahi bni cumar bni khaaab aan intaana ka marka saddexda hore labada hore cafwan saddexda u horayso haajis iyo khaair iyo xadiiu nafsi laa sayi'atan walaa xasan lagu qaban maayo saddexda hore haajiska iyo khaairka iyo xadiiunafs midna looma haysto ilaahay ummaddayda wuxuu u dhaafay maa waswasad bihi anfusuhaa xadiia nafsi maa lam tacmal aw tatakalam bihi xadiiu nafsi haddii lagu dhaafay waxaa min baabi wlaa in lagu dhaafo khaair iyo haajisba ayib waxaa soo hadhay hami xadiikaa kuu sheegay tafsiilkiisi ama casmi waa kalficli khayr iyo sharba waa laguu qaban hamiguna wixii khayra laguu qaban wixii sharana laguu qaban may ilaa aad samayso whada min fadl اllahi subxanaه wa alayna wclى الnaas وcan abi cabdالرaحman cabdالlahi bni cumar bn khطaab qaal samictu rasuul اlah sl lay slm rasuulka ilahi aan maqlay yaquulu leh inalaqa alaaatu nafarin saddex nafar saddex qof saddex shaksi saddex duul duul bay dhahan soomaalidu inalaqa alaaatu nafarin saddex duul baa israacay oo minman kaana qablakum dadkii idinka horreeyey reer banu israa'iil ahaa way dhaqa way safreen way sahamiyeen xataa aawaahum dumay almabiitu ay albaytuutatu xaggeen caawa barinaaba leh meesha la baryaa baytutmabit la yidhaahdaa xataa aawaahum ulmabiitu ilaa barigii iyo meeshay bariga ay ku qasabta ama ay ku soo hoyaadeen ilaa haarin god riwaaya cinda albukhaari waغayrihi fadakhaluu في haarin fii jabalin god bay galeen qow ku dhex yaalla fadakhaluuhu godkii bay galeen roob baa qabtay oo mriwaaya kala caddaysay markuu gab aaskii madoobaaday roobna waa yimid waxay dhahda ciddi kama gaadhin xaggeen caawa jirsanna oon barinaa intaan bahalluhayna boobin meel goday ku carareen fadakhaluu godkii bay galeen fanxadarad waxaa soo wilaanwilatay sakhratun dhagax baa is min aljabali riwaaya min acla aljabali qawgii meeshu u sarraysay baa weyn ka soo fakaday ilaahay baa soo diray godka ay galeen ay jirsadeen guriga ka dhigteen yo afka iskaga jir sakhratu dhagaxu min aljabal fasadad waxay awday calayhim cala ljamaacati alghaara godkii ay galeen iyo kahfigii iyo maqaaradii bay afka juftay riwaaya facaalajuuha falam yastaiicuha facaalajuuha waxay isku dayeen inay iska dhaqaajiyaan oo iska rogaan waa dhaqaajin waayeen kadib bay ilaahay markaas marka hore haddii awood ba ilaaha geliye waxay dhaheen waxaan waa dhagax soo fakadayoo aynu iska qaadno rag baa alla inaga dhigay raggii hawsha markay soo dhammaatay waa in ragga rabbigood markaa la baryo wey ayb faqaaluu waxay innahu wariya shaniye qisadu waxay tahay wey xaalku meesha yaal laa yunjiikum idan badbaadin maayo min haadihi sakhrati albaabkan dhagaxa ah ilaa an tadcuw allaha ilaah inaad baridaan mooyee ilaahay inaad baridaan mooye wax kaloo maanta idin badbaadin ma jiro maxay awoodooda soo dhammaata way isku dayeen waa dhaqaajin waay dhagax maxaad ku baryaysaan bisaalixi acmaalikum camalkiinni kiisi wanaagsan nin walba camalkiisi suu banaa ilaha ku baryo riwaaya innahu laa yunjiikum min hadihi اsakhra ila اsidqu run inaad sheegtaan ila ma ogtahay iska dhigi nin cajab qabo camal saaxi la yimaadoo cajabqabaad iska dhigaysaa ilaahay adiguba is ogtii inaad tahay xumaanfalow balayaqaba khaa'ina dhagarow ah haweenidii la yidhi masaajidka noo jeex ee tiri ismahuba umaad noqoni soomaalidu dhaqan fiican bay leeyihin waxay dhaheen masaajidka marka la asaasaya la jeexayo ruuxaan weligii sanaysanin waa inuu jeexo haddii kale gonfidoo ku jeexaya meesha iyo asagaaba isku dhegi bay dhaheen dhab waadna fashilmaysa wixii kuu qarsoonabaa fashilmi inta badan marka haddee raggu iyagu waa balaayaqabni mid qaba iyo mid soo dhallinyareeyay iskaga badan yihiin baa la odhan jiray remiigi inta badan haweenka marka tusbaxa weyn wata ee yar tukaday ee xagga hore u batay baa dhihi jiray mawlacan noo jeexa marka tuulooyinka la joogo islaan la tuhmaya inay hawlaha ku fiican tahay o ahlu khayrtaa la yidhi heblaay reertii masaahid la'aan weeye bal intaan noo astaamee kadib annaga qodan doonne gonfidi bay qaadaa la yidhi markay u dhowaato iyo intay turta hubee bal wata hawsha <laughs> hadal kula baxeen baa laga yaabaa soomaalidu moog waxbay iska samaystaan ayagoo ayagoo xigmo ka bay wax sameeyeen dhibba ma laha si fiican bay wada hadleen waxaa leeyay warku soo dhammaaday waxaan run ka ahayn oo ina badbaadin ma jirto waa fii riwaaya فlيdcو كuل رaجuل miنكم بma يclaم أنahu قad صدقa فيihi waxay dh mid walba ilahay ku baryo camalka uu hubo ilaahay dartii inuu ola yimid ilahay baa waafajiyeyba labtirkooda meesha waxay ka dooneen baa la yaab qaala rajulu minhum saddex nin ka mida wuxuu yidhi allaahumma kaana lii abawaan ilaahayow laba waalid baan lahaa shaykhaani waa yeellaah kabiiraani waa weyn wa kuntu waxaan aha dhaqan ahaanna laa aqbiqu midaan u caanan lisin caanahan habeenkii iyo fiidka la cabaa abuuqa la yidhahdaa alabuuq midkaan u caanlisin baan ahaa qablahumaa labada waayad hortood ahlan caruur iyo xaas iyo walaa maalan addoommaba addoonna ma siin jirin hadday xoolo doona jiraanoo caanlasiya laftirkooba ku dar ila maalku wuxuu doonu noqon karaa yacnii markan xoolaha soo dheelmo oo la maalo neefka u horreeyo hooyiya aabaan u jiray a b waxaa ila dheera ay bauda a b waxaa ila dheera maalin maalmaha kamida mida alabu shajari sahankii aan xoolihii u meelday u sahminay yowman maalin maalmaha ka mida falam arix urixna waa la akhriyaa falam arix uma soo dheelmanin kuma soo noqonin calayhima cala alwaalidayn labadii waalid xataa naamaa ilaa ay gam'ee habeen buu miridii geela ku fogaaday oo xoolihii meeshuu u foofiyaa la fogaatay xilla dambuu yimid geelii buu lisay iyo xoolihii fa xalabtu lahumaa waxaan u lisay habuuqahumaa caanahoodii ay ku cidgeli lahaayeen fa wajadtuhumaa waxaan helay naa'iman iyagoo horda way sugi waayeen waaba iska seexdeenba fa karihtu waxaan koodsaday buui ninkaasi qiimaha badan an uuqidahumaa inaan toosiyo waan kohday waxaan kaloon kohday wa an aqbiqa inaan u caanaliso qablahumaa hortood ahlan aw maalan hooyadaiyo aabbahay oo baahan oo gaajaysan inaan caruurtayda wax siiyana waan ka xishooday uui inaan toosiyana waa ku dhici waaye nin baari uu ahaa falabastu eh, waan nagaaday wاlqadaxu riwaaya qaarkood wاlxilaabu dhiilka wax lagu liso xoolaha lagu lisa xilaab iyo mixlabba waa la yidhaahdaa wاlqadaxu weelkiina calaa yadii gacmay buu saaraya hashii soo lisay gurigu aabbihii hooyadii soo aaday waaba hordaanba waa istaagay wuxuu isle haddaad isma jirto amay toosaanba iska sug antadiru anoo koranaya istiiqaadahuma inay baraarugaan xataa bariqa alfajaru ilaa waagu dilaacay ninka awoodi kara waa kuma warooya aaba hadday seexdaha soo daaha ee caanaha carruurta sii islaantaaba kaa farxalama daad adugu xariif iska dhigi lahayd ood xoogow istahbiibi lahayd islaantaban kugu simaynin xataa bariqa alfajru ilaa waagi dilaacay wasibyatu caruurtii yaryaraydna yatadaaqawna ay ooyayaan oy barooranayaan cinda qadamaya abu canaha nasiib maxad oola taagan tahay hooye abbo ku dheggan idan wuxuu u asal iyo farac weeye caruurtu waa farac yimid usuushina waa aabbihii hooyadii asalka oo baahan ilma waxba siin maayo aaminsan yahay waa baari nin idan wuxuu nabigu nooga qisaynaya qisadu waxaa weeye maaha in wakhtiga laysku dhaafiyo madadaala meehe waa maxay murti inaad ka qaadataa la rabaa oo lagu dhaqmo qisada fastayqadaa way baraarugeen markuu waagu baryey fa sharibaa way dhammeen qabuuqahuma caanahoodi liskoodii bay dhammeen wuxuu yidhi marka wadaadka allaahumma in kunta in kunta cafa allahumma in kunta allahu haddaan ahay facaltu daalika arrinkaa mid sameeyey habeenkaa ibtiqaa'a wejika adiga darta iyo wejigaada fafarij canna allow naga fayd maa naxnu fiih waxaanu ku jirro oo mushkilo ah oo min sakhrati dhagaxaa nugu fadhiistay ee na ah, naga fayd riwaayo kale xadiidku fafruj canna furjatan nara minha asamaa yuu ku baryay ilaahay wuxuu hi ilaahayow waa waxaan aragna ma jiro ilaahu bal iftiin wuxuun aan ka aragno siba sibay dhaan tahay wuxuu noo bixiriray buuri iftiin aan cirka ka aragno fanfarajat way qaadantay way leexatay شhayئan wax yar faاnfarajat الsakhraةu شhayئan wax yar bay ka wacatay afkii godka laa yastaiicuuna aysan awoodaynin alkhuruuja minhu inay in yaroo cirka ka arkaan waa nafis oksijiin baaba kaaga soo geli hawa niyaaba ku geli intaas rajaaba ku gelaysa ninkaasi birulwaalidayn oo lama filaan ah oo aadama sameeya ay adag tahay ayuu ilaahay ku bariyey xulilaahu haddaan hooyada iyo aabbahay sidaa ugu dadaali jiray adiga dartaan hawtaan u sameeyey dan kale kala ahayn ilaahu maanta mushkilada haysata kurbadan naga fayd waa laga fayd qaala aakharu ninkii labaad muxuu yidhi kii labaad allahumma inahu kaanat lii ibnatu cammin buuhi inahu kaanat libnatu cammin ilaah waxaan lahaan jiray buui gabadhaan ilmaadeernahay kaanad gabadhaa waxay ahayd axabba annaasi ilay dadka ruuxaan ugu jeclahay bay ahayd wa fii riwaayatin xadiidka riwaayadkiisa waxaa ku jira mid ka mida kuntu waxaan ahaa uxibuhaa mid jecel ka ashaddi maa yuxibu الrijaalu الnisaa'a gabadha waxaan u jeclaa inta lab uu dhadig jeclaado baan jeclaa buui aad baan u jeclaa buui ilmaadeerna waa ahaayeen kuntu uxibuhaa ka ashaddi maa sida ugu daranaya ay yuxibu rijal rag u jeclaadaan annisaaa dumarka fa aradtuhaa hadde waa ficnayda hadde gadaal buu ka hadleeyey gabadha ilmaadeerna haddii aadna u jeclaa hadde muu faraha ka qaado shaydaan baa yaa kusoo yaa markaa ayaa hawshaasi ku riixay fa aradtuhaa waxaan ka doonay calaa nafsaa nafteedii macsiyaan ka doonay buuri macsiyo gabadha ayada ahayd famtanacad minii isku kii diidday xataa alammad ilaa ay qaniintay bihaa sanatun abaar oo minasna abaaraha ka a almulimma hiy annaasilatu min addahri abaarta xunee lafajabiska ah ee gobonimada kaa qaada ee soomaalidu magacyaha u bixiyaan abaartii bakayla qaladka ma maqasheen idinku bakayla qalad iyo sagaar mijis iyo hawlay u bixiyaan bakayla eri mi ahayd yaxyaa joogaan maynhayaa isagaa weydiiye ayb famtanacad mar minii waa isku kay diidday buur xataa alammad ilaa ay gabadhi qabsatoy ku dhacday bihaa iyadii sanatun abaar oo minanasi abaaraha ka mida fa jaa'atna waa iiti waa in adeerkeeda haddee faacaytuha waxaan siiyey gabadhi iiina a mia dinaarin boqol iyo labaatan dinaaroo dahabaan siiyey bishar calaa an tukhalliya inay ka wareegto bayni aniga iyo wa bayna nafsiha isku kay dhiibto oon macsidii ogolata hadda koradid fa facala way yeesha haddi waa dhiban tahay meelay ku noqoto ma laha xataa idaa qadartu calayha falamaa qacadtum markaan fadhiistay bayna rijal labada lugo dhexdood aan fadhiistay qaala waxay tidhi gabadh ittaqi illah ilaahay ka cabso walaa tafudda ha burburinin alkhaatama meesha ningaxane rabbi xidhay oo bikaaradii ah ilaa bixaqihi xaqiisi bannaanaa mooyee meher iyo guur iyo xalaal mooyee macsiya ha ku marin bay tirniyo inaan baahanayn ha iga faa'iidaysanin wahaa meel adag fansaraftu canha waan ka noqday buuri meelaan nin raga iska majiiri karin bu iska majiiray suma aragtaa hawl sahlan ma aha gabadhaad aad u jeclaydood intaasoo sano loodinaysay markaad meeshii nin fadhiisan jiray fadhiisatay islaam xubinka tarankaa baan kaa dhegaysanayni islaam maxaad ku qoslaysaa soo dhab maaha asagaa baan kaa yeelayn nin iimaan buuxiyey oo alla ku xidhan baa markaasoo kale ismajiira sheekhan sheekhyadii noo akhriyay manhajka ka mid aha allah yarxamu ya wuxuu inooga sheekeeyey waa laba ninoo ilmo adeera isku dhacay labadu culumay ahaayeen midba wuxuu go'aansaday habeen inuu midka kala dilo dayri bay ku dagaalameen way is afuufeen way is asmeeyeen way ismari waayeen marka dambe waxay tagtay asma dhaaftay hee waa in eeba laysula baxo midkii kaleo habeen ardaad jiifuu kii kale soo gaaday dadka kala seexdeen bilaaw soo soofaystay wuu la soo dul istaagay bartaa wadnaha markuu kaga beegay y waxaa igu soo dhacday buu idhi waman yaqtuluuna mutacamidan tooridii baa ka dhacday inaan haya igu dambaysay buui markay dhacday ilaahay wadnihiiba oga duwayo meeshaan bawdyada hoose ah yay ka qotansatay intaa fiidda la gashay iska dhacday uu booday ninki iska laaftay yacni markaad wixii aad raadinaysa toban sano aad gacanta ku dhigto inaad ka maji ka laabatood kala firayso waxaa keena iimaan xoog badan ilahay iimaanka xoog badan nagu irsaaqo asagaa awood leh fansaraftu canha waan ka gadoomay buui canha gabadhi wahiya axabu nnaasi dadka midoo lagu jecel yahayna ay tahay ilaya aniga xaggayga wa taraktu dahaba bqoabaaankii dinaarna waan ooga tegay alladii dahabkaasoo cadaytu aan siiyey allahuma in kuntu facaltu dalika allow arrinka haddaan u yeelay ibtiqaa'a wajhika adiga darta fafruj canna maa naxnu fiih waxaan ku jirnay mushkila iyo aafa iyo dhibaato ah allow naga fay fainfarajat isakhratu dhagaxii baa haddana durkay haddana waa dhaqaaqay ayra laakiin annahum laa yastaiicuuna alkhuruuja minha inay ka baxaan weli ma awoodaan weli ma awoodaan riwaaye fii muslim وcinda الbukhaari ayضا fafurija canhum الثuluثayn saddex meelood laba ayaa laga fayday ulu saddex meelood dalool waxaa fayday bir اlwaalidayn daloolkii labaadna waxaa fayday alkafu can الشhahawaati cinda اlmaqdira shahwaadkii in laga istaaga markaad gacanta ku dhigto weliba shahwaadtii ugu darayd wey oo shahwatulfarji ah midda ugu adag birulwaalidayn iyo alkafu can ishahwaati cinda alqudrati calayha ulu baa inoo dhiman wa qaala aaliu kii saddexaad wuxuu ninkana ogu daran saddexdooduba saddexdoodu ninkana ogu daran allaahumma istaajartu alla waxaan kiraystayba hadda kahor soo kiraystay ujaraa'a qowsaaro ama shaqaale acaytum waan siiye ajrahum mushaayadoodii mushaarkoodii aan ku heshiinay baan siiy joornaatikoodii baan siiy hayra rajulin waaxidin hal nin mooye kaasoo taraka ka tegay alladii kharashkii iyo mushaarkii iyo joornaatigii lahu asaga uu lahaa oo wadahaba dhaqaaqay riwaayo kale caddaysayo wuu cadhooday ninkaasi waxaan kula heshiiyey riwaayada muslim ba xadiidkii bukhaari way caddeeyeen iyo axmedba wuxuu kula heshiiyey hal faraq hal suus oo beriis ah ama masago galley ah ayaan ku siinayaae hawshan ii qaboo yidhi waa lagu heshiiyey hawshu markuu qabtay ayuu wuxuu waaka suuskaadii dahabka ee masagada ahaa dhabsi wuu waxaan qaadanna wuu xanaaq wuu saluugay buu qurs war haddayso niga ku heshinni meeshan ii xaaq gurigana ii dhis kiish bariisa ama loor masagaan ku siinaya haye hawshu ma qabata dhab ninka iska tegayba maantao dhan baan dhiidid anaad igula so ordaysaa cambuule iyo gelle iyo wax la garan waayo iska dhaqaaq uba xanaaqay iska ta faammartu waan u rogrogay waanu u maalgeliyey tamiirku waa inaad shayga kordhiso kobciso faammartu waxaan ka gadisleeyey buu hi ajrahu kharashkiisii iyo mushaarkiisii xataa kaurat ilaa ay badatay minhu min ajrihi alamwaalu xoolo fara badan riwaayo kala caddaysay masagedii ayada ahayd muxuu ku sameeyey masagedii buu beeray dhul buu qardeeyey beer u ninka wanaaggiisa loorkii masagada ahayd ninka uu ka xanaaqayb intuu qaday buu beeray beertii baa baxday wuu ilaaliyey masagedii baa wuu gooyey bakaar buu ku shubay suuqii buu geeyey lo adhi buu ka iibiyey loodiiyo ai wuu ka iibiyey wuu wadwaday awsaaru addoommuu soo gaday addoommii buu hi olahan dhaa addoommihii oo dhaqahaya loo carakawaa iyo ai karawaaoo ninka yimid xilli abaare ku soo dhacday markaad moogta abaare ku soo caydhiso waa ninkaad sumuni ku lahayd waa daba istaagaysaa wuxuu yidhi hadda ka hor loorkii aad ka soo xanaaqday bal raadso ninkii wuu yimid qisadu sidaasay ahay idan ninku wuxuu samey wax bini aadan samayn kara ma aha xagga ammaanada wuxuu idhi fa jaaanii waa ii yimid bacda xiinin zaman kadib buu ii yimid faqaala wuxuu idhi yaa cabdallah magaciisi ma yaqaan haddee nin waa u shaqaysa maxaad ka garan yaa cabdallah addoonka ilaahayow addi lii ajri lowrkii aan ka xanaaqay isii buhi hadda addi lii ii gudo ajri mushaarkii haddo kor aan ka cadhoon jiray faqultu waxaan idhi kullu maa tara min ajrika kullu maa tara min almaashiya min alabqaari wاlaqnaami wاlibili iyo addoommaha raaciya qowsaaraha la joogaba min ajrika mushaarkay waagaad ka xanaaqday ka ahaadeena qaaduu yidhi min alibili geela wاlbaqari lo'a wاlhanami aria wاraqiiqi addoommaah faqaala wuxuu uhi yaa cabdallah addoonka ilaahayow laa tastasi bi waxay u jejeesima nuy caartaad iga dayso badarkaygi ma ay siisid waxaan odhan ciyaar buu u arkaa haddee nin hadda ka hor saluugay loor markaad alugtan wa kugu dari waayo wuxuu isleeyahay neef adhiga ka heli maysid amaad maantuun ka heshaa badarkaadi iyo masagadaadi faqaala yaa cabdallaahi laa tastasi bi haygu jeeses ciyaarta intaad iga dayso wakhti ma hayee abaar baa i wadee isii xogoygii badarkaygii faqultu waxaan ihi laa astahzu bi kuguma jeejeesayo ciyaar ma aha fa akhadahu kullahu waa qaatay asagaaba ka daranba asagoo lamtugid nin fiican maaynkan waxba kama tegin fa akhadahu kullah dhammaantii waa qaatay fastaaqa waa kaxaystay falam yatruk muusan ka minhum min almaali wاljri shaya waxba ka muusan tegin riwaayo kale waxay ahayd walow shi'tu lam nucطihi ila اlfarq sax ma tamisa wuxuu idhi ilaahay doono suuskiisu maan siin lahaa xaq ahaan nin baad la ku heshiisa kun shilin kugu qabto hawl markuu hawshay dhammaad kunka u soo taagtay wuu saligu uu ka cadhooday uu iska tegey kunkiibaad abaaxad ogu rida ama akoonbaad u dhigtay toban sana kadib buu yimi muxuu kugu leehay kunkinbuu kugu leehay wuxuu uhi ilaahayow doono ninka maxaan siin lahaa suuskiisii iyo loodan iyo geeliya waxaan yaa iska leh anaa shaqeeyey waa xooggayga dhididkii qabso suuskaadii muusan yeelin wixi o dhan daray walow shi'tu lam ucطihi ila alfarq gobonnima ku dhammaatay ninkan loo shaqeeyey wuxuu idhi allahuma in kuntu facaltu dalika allow arrinka haddaan u sameeyey ibtiqaa'a wajhika wejigaada doonidii yani alla darti iyana adiga wax kaa helo ajri aan kaa helo aakhara badbaado naar ka badbaado fafruj canna maa naxnu fiihi allow naga fayd ku jirno dhibaato ah fainfarajat asakhratu dhagaxii baa weecdo meeshii ka dhaqaaqay fa kharajuu waa baxeen yamshuuna ayagoo kulligood kulligood meeshii ka baxeen idan meeshu maxaa ku kulmay saddex camal oo ilaahay loogu dhowaado waaweyn baa meesha yaalla saddexdaa camal midka u horeeya iyo midka labaad iyo midka saddexaad aniga waxaa ila qiimo badan midka u dambeeya ila daran ninku inuu salaad tukado waa sahlan tahay inuu quraan babiyo waa sahlan tahay shanta waqti inuu jamaaca ku tukado waliba toban kilomitr uu ka soo yimaado waa u sahlan tahay laakiin ammaanada xuquuqu nnaas in la layska ilaaliyo nin nin ka tegaybaa awooda kuwa soomaalida jooga waddanka waraysta dhexgala suuqa warkiisa keena nimaad leedahay soomaali ninka ugu qiimo badan weeye yaa boqol shay markayna dhex marto calooshu ku kala goynhaya farihiisuu kala xadahaya ammaana ma laha run ma sheegayo xoolihiisiiyo xoolo baniaadam ma kala yaqaano xaqu nnaas in siduu yahay loo guto waxna lagu daro waxaa awooda nin nin ka tagay nin nin ka tagay baa awooda saa darteed inay taa u khayr badan tahay waxaa tusaya nabiga waxaa ka sugan markuu xadiidkan sheegaya wuxuu yidhi man istaطaaca minkum an yakuuna mila saaxib اlfaraqi falyakun milahu nabigu meeshu qabl u fiirsada hadda ninka awooda inuu noqdo ninkii suuskoo kale ha noqdo birulwaalidiin rag badan baa awooda macaasida rag badan baa iska ilaalin karo shahwaadka badaniga ah laakiin hee xaqunnaas xaqunnaas adaaءu اlamaana weliba besa maaha maxaa la socda miman laa yukhaafu walaa yurja minhu shay xaqunaaska aadan weliba ruux xaqigiisa aadan ka cabsanayn oo dan aadan ka lahayn oon waxba ku yeeli karin oo ruuxaad ku xerin uusan jirin maxaad ku samayn xaqunaaska haddaad ninka iskale aad ka yar cabsanayso weliga waad iska ilaali war balaaya qabiih wixiisi meel iga dhig baad leedahay laakiin qowsaar guri fiiqay ama ku xaaqay ama caws ku jaray oo suuskiisa ka xanaaqay horaanba qows iska tag baad leedahay adaawu man laa yukhsha walaa yurja minhu shay waa midda oogu daran saasuu nabigu u yidhi ninka awooda inuu noqdo mila saaxibi اlfaraqi falyakun milahu midaas marka adaa la yskaga ilaaliyo acmaasha isha taalle saddexdaa waxaa weye adaa lamaana wa xuquuq الnaas cinda khaasatan miman laa yukhaafu walaa yurja minhu shay iyo bir اlwaalidayn iyo kafu nafsi can shahwaة اljimac cinda almaqdira saddexdaa macnoo waaweyn yay ilaahay ugu tawasuleen oo ilaahay dartii oola yimaada rabbina waa ka fayday qiso cajiiba ayuu xadiidkan markuu sharxayay alwasiir ibn hubayr alxambali اlimaam iyuu sheegay nin caalimoo imaama oo la ohan jir maxamed ibnu yaxya ayaa jiray oo asaga sheekhiisa ah dowlad dhan markaa wasiir u ahaa ibnu hubayra saaxibuulibsaax can macaani saxaabaad garanaysa wuxuu idhi waxaa dhacay baraf baa dhacay iyo qabow daroon weligii imanin baa ka dhacay baqhdaad waan iska seexday ba anugu waa wasiir waxaa u shidan qasriga waxaa ka shidan intaasoo gergera intaas dabdab baa ka baxaaya kaad weeye anoo hurdo hooranhayo unbaa la itoosiyey buui saadaan u toostayna wax itoosiye ma aqaan saadaan u toosta qalbiga waxaa lagu soo tuuray dab iyo wuxuu kulaaxa bal sheekhaadi caaw u dir addoon addoommiyada ka oo ila seexan jiraan waryaa istaagoo gergeraha weyne dabka intaad qaaddo gurigii sheekh maxamed ibnu yaxya samagarne haa tooshna qaado iyo iftiin ha ku fin roobkana iska ilaali u gee wuu kaaday isagii laba adoonoo kale israacay albaabkay garaaceen way fureen wadaadkii oo naftuba inay ka baxdo qarka u saaran yaa loo geeyey wuxuu kula ilahaa isagii wadaaddiisii nafti baa soo gashay maalmaan iska joognay buui saddex beri kadib baan masjidkii weynaa iskugu nimid sheekhii baa ii warramay buuhi habeen aweyd asagoo baraf u dhacahayo unbaa intaan hidahidaysnaanta wax ka dayaybu markaas haddana qabaysanin dhaxantii la odhan jiray umbaa soo fakatay busta fiicanna maana haysanin innagu isyaasiinay ruuxul meel intuu seexday isyaasiinay umbaad gergara weyn keentay buui waa dabah habeenka ilahay baanugu kaa badbaadiy buui sheekh ibni hubayrow mibra waxuu gadaal ka leeyahay weligay intaan noolaa idan daba uma geenin wadaadkaas buuri waxaan u tarina ma jirin nin uun sheekun jeclahay buu iska iska weeyshanay maxaad samaysaan idhi sheekhu markay naftu i qabatay oo guri wixii allo dhan calaalna deeqi waayey oon xataa kici weynay ayaa intaan sujuuda ilaahay baryey buuhi oon idhi ilaahw qabow caawa ha ii dilin ilaahw qabow caawa ha wuxuu markuu sheekhu sidaa yidhi ducadiisiiba aniga wadnahay u dhufto hurdad ii diidday kadibna gergere aanan u geynin oo dab ah ayaan la amaamay buui dabaalnimadkayga intaa maxaan u garan waayay buui walacalla dacwata shaykhi asaabatnii buui yani addoonku markuu xaalad khatara galo inuu ilaahay isku dhiibo camal wanaagsanoo ikhlaasana uu ilaahay ku baryo laakiin haddaan wax kuu ba jirin hawshaduba ay qulban tahay marka halka lagugu dhego gacmo xaarla miyaa taagi saa darteed salafku waxay dhahen laabudda lirajuli an takuuna lahu khabii'a camal saalixa oo ilaah dartuu u sameeyey oo u qarsoon ruuxu inuu leh oon saaxiibbadaa ogayn oon hooyadaa ogayn oon waalid ogayn oon xaas ogayn oon wiilkaada ogayn oo markay xaalad ku qabsato aad ku baxsato tacaraf ila اllahi fi الrakhaa yacrifka fi الshidda iyadoo sidaa tahay haddana ducada ilah laguma khasaaree halla badi wallah subxana wa tacala aclam